bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu calىa rasuuli اllahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii soddon iyo sagaalaad ee ka mida min الnubda الzakiya fi اlqawaacid اlasliya waxaynu soo dhaafnay adiladii afarta ahayd kitaabkii sunnadii ijmaaci qiyaaskii iyo mabaaxistoodii mualifku marka wuxuu guntay khaatima liladila almukhtalaf fiiha gunaanad ku saabsan adiladii almukhtalafi fiiha laysku maandhaafay adilada aad bay u badan tahay aad bay u badan tahay marka labaatameeyo inay kor u dhaaftaa laga yaabaa laakiin hadda intii uusan marka u arkaayo inay yaraha roon tahay khilaafkeedu horaanna uusan soo tilmaamin ayuu sheekhu u gudbay famin min adilada laysku maandhaafay inay adilo tahay sharci ah oo axkaamta sharciga laga qaadan karo waxaa ka mid a ah alistiqraa dabagalka la dabagalo afraadda iyo suwarka wahuwa istiqruhuna tatabucu jusiyaati اlamri اlkuliyi arin guud furuucdiisoo la dabagalo weeye liihbaati اlxukmi اlkuliyi maxaa loo dabagelaya in la sugo xugum guud darteed wa huwa darbaan istiqraag waa dicid walbaa isticmaasha marka masaa'ilka usuuludiinka laga hadlaayo fiqhiyaadka usuulfiqiga fi jamiici abwaab walmasaa'il oo dhan buu galaa istiqraagu marka marka inaad ku ogaato bilcaqli aw bisharci aw bilcurfi intaa unbuu noqonaya tatabuc juزiyaat اlamr alkuli alamr اlcaam alamr اlcaam ayb maxaad raadinaysaa marka liibaat اlxukm اlkuliyi xukumkii guud inaad ku sugto markaad sugto kadibna afraadda kale aada siisa xukumka marka hore waxaad dabagelaysaa afraadda adoo yidhaahda kullu jismin waa mutaxayiz wixii jidh ama jismi oo dhan baa dabagashay intii aad kuu suuragelaysay kadib waxaad qaadanaysaa go-aan ah jismi walba inuu yahay meel dege oo mutaxayiz makaan iyo meel uu degayo markaad xukumkaa guud sugto wixii intaa ka dambeeya fardiga iyo afraadda adan arag hadda ka hor een ku soo marin xukunka guud baad siinaysa xukunka guud baad siinaysa marka qolyaha luqawiinta ama xayawaanaadka ka hadla wakay odhan jireen xayawaan walba oo dheg leh ilmuu dhalaa wixii dheg leh ilmuu dhalaa wixii cakawlana ukunbuu dhalaa say ku ogaadee marka waanu dabagaleen intay arki kareen bay dabagaleen dabagaleen kadibna waxaa usoo baxday wixii caka un dhg aan lahayn dheg taagan ambalfayar taagan waxaan lahayn markuu dhalaya ukun buu dhalaa wixii dheg taagan lana ama ha dheeraata hama yaraatee ilmuu dhalaa idan maxay sameeyeen afraaddii xayawaankay dabagaleen kadibna waxaa usoo baxday qaacido guud oo ah wixii walbo muxuu ahay samuuqa waawa bayuud wixii markaa dheglana aduunkina asagu xayawaan iyo ilmuu dhalahaya hadday marka waaga dambe xayawaan aysan markaa horay samaynhayeen camaliyada istiqraaga ay arkaan oo cakaw leh iyo mid dheg leh hadda ka horna aan soo marin maxay samaynaya labadii baab bay kala raacinaya istiqraagu minkantan baa laga rabaa marka hore afraaddaa dabageli fardi fardi kan waa sida kan markaasaad arkaysaa ayagoo malaayiinoo hal xugum isku raacay hal shay isku raacay marka waxaa dii jinsiga noocan wixii aba kulligii waa sidaa haddii marka fardi hadda ka aan ku soo mar ku maro waxaad siin xugumkii guud baad siin ayib haddaad qoys marka ka aragta rag badan oo ungagaaban qoys soomaaliyeed ama dhaadheer ama feedho waaweyn rag badan waa ku soo mara yaa tay reehebel yaa tay reehebel caqliga maxaa kuu soo degday waaga dambe reehebel oo dhan inay sidan yihiin ama feedho waaweyn yihiin ama dhaadheer yihiin ama ay gagaaban yihiin istiqraag laguu sheego waa intaa wax kale maaha ayb markay carabta ku yidhaahdeen eh, kelimaadku waa eh, mxuu ahaayo waa ficil iyo xaraf buu ka koobmaa kalaamka carbeed o dhan maxay ku ogaadeen aayad qur-aanna ma sheegin xadiidna ma sheegin ijmaac muslimiinay hayaanna ma jirin waxaynu dabagaleen kalaamkanay fiiriyeen afkeenno waa un sidaa af soomaaligeennu muxuu ka kooban yahay fal iyo muxuu ahaaye magac iyo falkaabe wax uun xuruuftii u taqaaneen waa iska sida wahuwa marka istiqraagii darbaani laba qaybood wey caqaa'idka waxaa lagu dhihi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay asmaa buu leeyahay sifaadna waa leeyahay sifaadka rabbigay baa la qaybin asmaadii baa la qaybin ayad qaybinaysa ma helaysid oo sida hadda curfiga istilaaxiga u qaybinaysa xadiidna ma helaysid laakiin marka adiladii ku timid ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamihiisi iyo asmaadiisa la dabagalay baa intaasoo nooc laga dhigay towxiid alasmaai wasifaat qayb baa lagu odhanaya towxiid rububiya qayb baa lagu dhihi towxiid uluhiya lagu leeyahay maxaa yeele waxa ilaahay lagu tilmaamay ama nagaga aadan uun saddexdaa awoodda rabbiga wax ku saabsan iyo falkuu samaynayo boqortooyadiisa milkigiisa tadbiirkiisa khaaliqnimadiisa raasiqnimadiisa dil iyo dayn rabbi inuu leeyahay ficlu rabbi alla wuxuu samaynayo falkiisa ah uunkana ku aadan iyo awooddiisa ah marka la yidhah wa lodh waa towxiid rubiya waa rabbinimo midna waa maxay waa ficlu lcibaad addoommadu inay ilaahay subxaanah wa tacaala la aadaan cibaadada baryadooda baahidooda dhibkooda rabbe la aadaan waa towxiidu lcibaada ah. falka addoonka ka fulaya xaggee buu aadaya ma allu aadi iyo qasadkiisi iraadisms meel kale hadduu alla la aadana waa tawxiid iyo addoonnimo dhab ah hadduu meel kale la aadana waa mushrik waxaa lagu qaybiyey waa ficlu rabbi iyo ficlu lcabdi ila اllahi subxaanah wa tacaala cibaadadiisi la aado marna waa maxay alasmaa wasifaat magacyada rabbi uu leeyahay eenu ku bariyayno walilaahi alasmaa اlxusna fadcuuhu biha iyo tilmaamaha rabbile eenu ku tilmaamayno waa intaa qolyihii dacafada maxay dhahdeen qolyihii wahaabiyada way ka dareenoo hee waxay keeneen saddex ilaah qul acuudu birabbi اnnaas malik الnaas labadaa maxay isku yihiin towxiid rububiya wey ilaahay inuu unka rabbigoodiiyo asagoo abuuray boqorkoodina yahay ma muran baa ku jira ilaahi الnaasna waa macbuud الnaas dadku allahay caabudaya towxiid اluluhiya bilowda walcibaada ma hal ilaahun baa laga sheekaynayaa xuquuqdiisii mise laba ilaah baa la sheegay hadda ka hor baan idinka sheekeeyey nin soomaaliyeed baa laba kun iyo inay ahayd anman iyo afarti mise saddexdi meelaha taqriiban yaa ii yimid anagoo qolyo xera wada fadhiyan markaasu wuxuu yidhi wadaadoo si goonaan kuu raba haye xertooda dhib mala soo masale maa iska soo daa maya wuxuu yidhi si khaas meel xafiisan fadhiyo qol baan sii gallay waxaa idhi bal war wuxuu yidhi salaadihii baan tukan la'ahayn naftiba ay haysa maxaa yeelay saddex ilaah buu iga dhaadhicinayaa shaydaanku qul acuudu birab الnaas kow malik الnaas labo ilaahi الnaas saddex saan oola dagaalamay waagi dambe mid afraad ba iigu daray buuri maxay tahay laa ilaaha ila اla maxamudun rasul maxamudun rasul ilah afraad bu ilahay buuri maxaa yeele ilahin buu daba taagan yahay meesha lagu sheegaba waa lagu sheegahay nafti baa hays ee wadaadow sii dheh waxaa horta waa jirinta qur-aanku saar dhowr beri baan qur-aan saar referaan ka garaacnay ilaahay waa caafi waswaas wey waxaasoo kale ma ogtahay <laughs> marka waw darbaani istiqraagii taamun mid dhammaystiran istiqraaga taamka asagu waa xuja bilaa nisac wa huwa taamka waxaa weeye ma fiihi aljuziyaat waa istuuciba fiihi aljuziya juziyaadka oo dhan midka la dul maray ee la dul joogsaday ee kadibna xaqiisa la ogaaday siwaa suurati الnisaac masalada marka la isku hayaba mooyee ayb wahuwa yufiidu اlqaطca waa maxay waa tatabucu juز'iyaati jamiic اljins jinsiga oo dhan juز'iyaadkiisa afraaddiisa haddaad madax katiris dul joogsato oo wax ka baxayba uusan jirin aayadaha qur-aanka o dhan baad dul martay markaasaa waxaad tidhi aayad macnahaa leh kitaabka ilaahay kuma jirto bilistiqraa'i taam baana ku gaadhaad tidhi oo maxaa jira toddobaatan koor baan aayad walba maalin dul taagnaa aayaddaa ma jirto kitaab jaamica baad ku mari ood ku dhaaran inaysan aayaddaa jirin maxaad ku ogaatay istiqraa taam ah lagaa dhaqaajin maayo laakiin markaad leedahay ishaan mariyey laakiin kuma arag ma hubtid waxaa dhici karta inay hogow adoo yar maahsan ay ku dhaaftay aayaddu adaan aad u dhuganin sargaf kugu martay mastuuciba fiihi aljuزiyaat ay jamiicu اljuز'iyaat baa dul istaagtoo la koobay siwa suuraة الnisaaci wahuwa yufiidu اlqaطca wuxuu faa'iideeyaa istiqraha taamkaa ama ha noqdo caqliyaad ha noqdo ama xisiyaad ha galo ama sharciyaad ha galee yaqiin buu faa'iideeyaa waistiqraa'un naaqisun baa isaguna jira wahuwa maa tutubica fiihi akaruha akaru ljusiyaat jusiyaadka badankeed wixii la dabagalay ayaa isaguna istiqraa' naaqisa la yidhaahdo wahuwa yufiidu adanna maluu faa'iideeyaa warubbamaa yusama hada kan in lagu magacaaba laga yaabaa ilxaaqa alfardi bilacami alaqlab kan waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo ilxaaq alfardi fardiga la hayo wey suurat nisac baa fardigaada loo jeeda in la haleeshiiyo bilacami اlaglabi shaygii badnaa oo suwarkii kale lasoo maray ah suwar kale lasoo maray ah in la haleeshiya laga yaaba waana sida ay istiqraagu u badan yahay istiqraaga la sameeyo wuxuu u badan yahay istiqraaga naaqiska ah ayib kaa hor asagu maxalunisac ma ah ee qaciga kan dambe ee daniga unbaa maxalunisaacah ayb bal waxay dhaheen danigu in lagu dhaqmo waa min addiine mar haddii istiqra juz aan naaqisa samaynay aqlabka aan raacinno suuradan hadda aynu isku haynana waxaa weeye aqlabka aynu raacinno ayb istiqra bay culama cilmi اlqur'aan sameeyeen waxay yidhaahdeen baab ulwaciid markuu kitaabka qur-aanka ka hadlaayo oo dadka mujrimiinta ama fasaqada ama daalimiinta ama xadgudbay waciid iyo goodi iyo axkaamay mudan yihiin qur-aanka uu ka hadlaayo wuxuu ka bilaabaa ciqaabta oogu sokaysa kadibta xigtuu ku xijiyaa marka u dambaysa meesha u daran buu ku dhuftaa taraqi buu sameeyaa taraqi ayuu sameeyaa idan markay soo gaareen aayaddu qowluhu tacaala waman lam yaxkum anzl allah faulaa'ika hum اlkaafiruun hum اlظaalimuun hum اlfaasiquun waa lagu wareeray nima meelbu ku dhuftay nin yidhahdaa kaafiruunta u daran aalimiinta ka sii fudud alfaasiquun baa ka sii fudud oo rag yaroon ku fiicnayn fanniga ah sidaa waxay ragaan ku fiicnayn fanniga culumuulqur'aan raggii fanniga ku fiicnaa waxay yidhaahdeen ta u horaysaa u fudud fa ulaaika hum lkaafiruun baa u fudud waa muslimiinta fa ulaaika hum aalimuunna waa gaalnimo kibirtay oo gaalnimada wax ku darsatay waa yuhuudday khusaysaa faulaaika hum اlfaasiquunna waa kufri asagu xad gudbayba oo tadhaay waa kufrun wa ziyaadatun maca ziyaada waa kufri laban oo murakab ah weeyaan saa darteed ba waxay yidhaahdeen kufrigu fii kitaab illaah mararka qaarkood wuu noqdaa kufri asqaray dheheen dulmiguna wuu noqdaa mararka qaarkood bay dhaheen dulmi asqara fii kitaab illaah mana ku badno laakiin fisqigu kumaba soo aroorin bay dhaheen lagu tilmaamo ilaa yuhuud iyo munaafiqiinta ku tadhaay gaalnimada mooyee hal meel baa laysku isku hayaa fisqigaani muxuu yahay ma baa maamse waa asqar bay yidhaahdeen marka maxay nimanka ay suuradaa la isku maxay ilxaqiyeen alcaada alghaaliba istiqraagi guud ee naaqiska ama taanba waxaa tidhahdaa bay ilxaaqinaya kaa marka asagoo kaa danigaa la hayaa midkaa unbaa hadda muran ka taagan yahay aan iskaga tagno sida eh, rasaa'il casri ah waa laga qoray kutubtana faahfaahin baad ka helaysaan asagoo un muraajaceeya insha alla kutubtaaga un muraajaceeya wa minhu waxaa ka mid a ah adilada mukhtalafada waan iska dareereynaa masaa'ilkan ma sii dhib alistisxaab istisxaabku waa inaad wadato wixii horeeyey xaalad baa soo korodhay dhaari'a ah xaaladda soo kordhayba waxaa rabtaa xukm in la siiyo waxaad leedahay intan xaaladan soo kordhin asal maxaa ahaa sidaa sidaa sida inugu daaya istisxaabku wixii horeeyey aynu wadanna wey saddex nooc buu noqdaa cinda usuuliyiin istisxaab alcadam alasli iyo istisxaab daliil sharci iyo istisxaab xaal ijmac saddexdaa nooc buu noqdaa saddexdaa nooc labada hore sida raajixa waa xuja cinda aljumhuur ka dambe istisxaab xaal اlijmacna waa ضaciif marduud cinda jumhuur اlculamaa istisxaab alcadam اlasli waa maxay istisxaab alcadam اlasli waa waxaa weeye asal waxaa weeye hebelow nin baa dayn baan kugu lehay goormaad igu yeelatay maalin dhawaytu ku yidhi haddii waxaa asal ah inaadaan he waxba igu lahayn dimadaydu inay baria tahay waa aad ku soo marteen albara'a alasliya alibaaxa alcaqliya alcadam alcaqli kaad ku soo marteen wey asal waxaa weye ruuxan inaan xaqan lagu lahayn oo xukumkan uusan waajibku ahayn oo muslimiintu salaad lixaad aysan saarayn marka kaa waxaa loo yaqaan istisxaab alcadam alasli la-aan baa ruuxa u horeysay waxa inaan lagu lahayn baa u horeysay ninkii sheegta in wixii isbedelo waxa lagugu leeyahay daliil baa laga raba waa midda la yidha alaslu baqaau maa kaan calaa maa kaan ayb albara alasliya u taqaanaa marka la-aantaas baan taagnaynaynaa xataa yarida addaliilu اnaaqil daliilkii asalkaa kaa saari lahaa ilaa uu la helo halkaasa taagnaanayso saas shareecadu ninkii wax sheegta maxaa la yidhi bayina la imam lanna asalku waa maxay ninka inaad wax ku lahayn waxbo waxba aadan ku ayib midka labaad waa istisxaab daliil sharci daliilkii sharciga wuxuu tusay in lagu joogo ilaa wax kaa dhaqaaji aad hesho waxaadii daliil caama weeye caamkiisaasaana ku joogaynaa xataa la helo daliil mukhasis ah waa mulaq idlaaqiisaasan ogu dhaqmaynaa ilaa la helo daliil qayda waa muxkam aayaddu muxkamkaasaan ku dhaqmaynaa ilaa la helo wax nasakha saasaad ku socon waa daahir aayaddu daahirnimadaasaan ogu dhaqmaynaa ilaa la helo wax awila oo leexiya marka daliilka sharciga wuxuu tusay imaa mxuu ahay cumuuman aw iطlaaqan aw duhuuran baad baaqi ku noqon ilaa aad hesho ayb waxaad asal kalaamka waxaa weeye in xaqiiqa lagu xambaaro xataa yarida daliil اlmajaaz waa inuu mufrad yahay ilaa uu tarkiib la helo waa inuu mustaqil yahay ilaa ishtiraag leh waad soo marteen ayb daliilka sharcigaha ama curfi ha noqdo ama daliil naqli ha noqdo ama caqli ha noqdo wuxuu ku tusay baad ku dheganaan ilaa uu kaa dhaqaajiyo daliil kaleoo naaqil ah oo asalkii kaa guurinay kaana waa xuja cinda ajumhuur cinda aljumhuur haddii aan la yeelina wax soconaya ma jiro ayb islaantaadii baad furtay buu ninku yidhi warma furin baa tii soo ma dhici karta baadon isog inay kaa fakata dalqad maxaad dhihi haddii asal waa inay cismadayda ku jirtay ilaa aad keento makhraatiya caddayn inaan furay kaa marka ma ma istisxaab daliila sharci baa mise waa istisxaab alcadam alasli waa kii hore istisxaab cadam alasli wey saan baad ku socon ayib ka saddexaad ee asagu daciifka cinda اjumhuur waa istisaab xaal ijmac istisxaab xaali اlijmac arrin baan isku raacno o muslimiintu ku ijmaaceen xaalad baa soo kordhay arrinkii qudhigiisaba wax ku soo kordheen markaas waxaad leedahay intaan wax soo kordhin horaan maxaan ka aaminsanin meeshan waxaan ka aaminsanayn inay ijmaac tahay haddaa wa ku ijmaaci soo jiid meeshaan isku haynana saaro ku dheji miaaluhu waxay isku khilaafeen fuqahadu ninkii intuu biyo doondoonay waayey kadibna gebagabaystay salaad alla galay isagoo salaaddii ku jiroon dhammaynin biyo ay mudh soo dhaheen bayood soo baxday dhaankii baa yimid durdur socdaaba ina soo galay laagtiibaaba soo rogtay biyoo socdan bu arkasoo dixdii galha laagta ku tukanaya biyona wuu ka samray ninkaas salaaddiisi ma buraysaa mise ma buraysaa la isku hayaa nimo waxay dhaheen way buraysaa falam tajiduu maaan baa la yidhihi laydhihi waabaka biyihii qulqulahaya socda dhaankina waaka niman waxay dhaheen ma burayso maxaa yeelay ninka biyaha wuu doondoonay waa waaye salaad buu galay arkaanteeda shuruuddeedii wadata maxaad ku buriseen nin kale ma burayso wuxuu leeyahay xalal ijmaac ijmaac horaan soo jiidaynaa markore maxaanu ku ijmaacanay nin intuu biyo doondoonay waayey ka samray gebagabaystay salaad galay salaaddiisa inay saxixataan ku ijmacnay ijmaacii inoo soo jiido waxaa inoo keentaa dhaanku xataa markuu soo baxay ijmaaci baa taagan dhowey ijmaac buu salaaddiisu ku asaxdo ku galay xaaladii nisaacee dambe ee markii biyihii ay soo baxeen adoo salaadii ku jira waa maxay nastasxibu waxaan weli wadanaynaa xaala alijmac fi اlأulى ilى الsuuraة الثaaniyة اlmutanaasac fiiha marka asagoo kaa waa daciif maxaa yeelay tayna ku ijmaacnay iyo tayna isku hayno waxbaa u dhexeeya maxaynu ku ijmaacnay nin biyo ka samray xaggana aan filaynin oo gebagabayso salaad gale mujmac biyo mudh soo yidhi wakhtigiina taagan yahay wadaadow tabdhe waa xaalad cusube ijmaacii horaan soo jiiday maxay tahay waa dabaalnimada ay qolyaha qaarkood hadda wadaan waxay ku dhihi ninkan asal soo muslim ahaa kufrigiisaan isku haynaa waxaan ku ijmaacay inuu muslim ahaa waxaan isku haynaa inuu hadda kaafir yahay idan ijmaaci baan haddana halka saaraynaa ijmaaciad saaraysa muxuu yahay kii horaan ku ijmacna muxuu ahaa muslim islaamnimo ku tilmaaman naaqidna aan lagu hayn haddana naaqid buu foodda la galay sidii ridii buu dherigii iyo kalligii madaxa gashaday maxaynu samaynaa xaaladan cusub baa laga hadli maaqil baabiyad can اlasli hawshaa iska ogaada saa darteed culumadu waxay ku ijmaaceen alistisxaabu waa adcafu اladila lama xujaysan karo ilaa aad hubsato inuusan naaqil jirin iska ogaada waa meesha lagu baabo istisxaab اlxaal istisxaab alcadam اlasli istisxaab xataa daliil xataa asharci ma xujaysan kartid ilaa aad malayso inuusan jirin naaqil asalkii kaa saara aayadda daahirkeedaad ku wadi intaadan ka malaynin inay muawala tahay cumuumkeedaad ku wadi intaadan ka malaynin inay makhsuuso tahay haddaad laakiin takhsiis malaynayso ama ta'wiil malaynayso ama taqyiid malaynayso ma xujaysan kartid marka lagu leeyaha aayaddu waa calaa daahiriha calaa cumuumiha daliilku waa calaa ilaaqi waa maxay waa cinda cadami اdanni binaaqili can اlasl ayb marka waa inaad markaa istisxaabulxaalka iyo asliga aad ictimaadaysa aad horta aad ka samirto ama aadan malaynin naaqil marka aadaa la iskaga ilaaliyo wa minhu waxaa ka mid a ah alistisxaab sidisho la sijto fii asli اlcadam la-aantii horeysay baa la sidanaya waa qaybti koobaad qaybta koobaad aan kuusoo sheegay wey ka takhsiisi fi lafdi اlcaam tan miaalkana qaybtii labaad buu ka dhigay miaalku wuxuu ka dhigay waa qaybtii labaad oo ahaa istisxaab daliil sharci marka miaalku ku siinayo iyo fii asli cadamkaasi waxaad moodaa inay jeer kala duwan yihin lakin waxaa laga yaabaa inuu aslanka cadamkii labada suuraba gelinayo inuu labadii suure ahayd alcadam alasli oo albara alasliya taad u taqaanina iyo istisxaab daliil sharci labadaba uu meeshaa geliyey kadibna uu miaal waaxida siiyey iyo wacadami naskhi linasi haabit naskii aabitkee sunada waxaynu wadanaynaa inuusan mansuuq ahayn oo la naskhin ilaa aan helo wahwa alia wahwa kaalia waa isku mid warubama kaana wahwa dalia waxay u noqonaysaa waa fii asli cadamkaabaad moodaa inuu u noqonayo meel kalo hadda aanu celino ma aragno warubama kaana inuu noqda istisxaabku maqluuban istisxaabka waxay u qaybiyeen usuuliyiintu istisxaab mustaqiim iyo maqluub mid dabagedisan iyo mid toosan isagaa fasiri doona maqluubka walba ma kaana alistisxaabu maqluuban maqluubku hadda waxay oga jeedaan hadda waxa taagan ba waxaad dhihi horaanna wuu jiray maalan xaalad baan hadda hubsannay alxaala aaniya haddaan hubsannay horaan laakiin shaygu wuxuu ahaa jaahil baan ka nahay ayib neef buuran oo shilis baa inagu soo baxay markaasuu ninku yidhi talow sanaadka hore say ahayd sanadka hore neefkan ahmiga ah ee buuran ama shilis sanadka hore soo waxaa tidhi sidan unbuu ahaa qiyaasan cala alxaala aaniya oo haddaan ayno muxuu marka sameeyey istisxaabkaad soo marteen waxaa laisku ogaa xaalad horeoo jirta intii la soo jiido in tan la isku haya la keeno soo sidaa ma ahayn hadda waa dabagedanaysaa tan hadda aynu hayno yaan dib u jiidaynaa taasa waxaa loo yaqaanaa istisaab maqluuba inaad ifahanteen baan u malay ayib rubamaa kaana waxa laga inuu maqluuban noqdo kamaa yuqaalu sida loo yidhahdo fii haabiti اlasli shay asalkiisu sugnaa waxaa loo nagaa inahu lam yakun khilaafahu fayugayaru bihi shay asalkiis hadda uu sugan yahay waxaa odhanaysaa wax takyiira kuma imanin sidaa unbu weligii ahaa suus baa lagu keenay markaasa lagu waa suuskii xilligii salafka wax lagu xaysan jiray hadda horta ma hubnaa inuu asaga yahaa ama isbedelay xilligii khilaafada iyo xilligii umawiyintii cabaasiytu caddi maya alaslu waa maxay cadam takhyiir dib ogu celi soomaalidu amay dhadheeraan jirtay oo jirtay waa maxadda wax gagaaban oo ari dhaqaaqaya ah weeye weligood sidaa bay ahaayeen ilaa waagii la leedahay muuqaalkoodan yar yarkaad qaban waxaad u celin ilaa awowyahoodii markaasa waa le maqluub maqluubkaasaa looga jeedaa lianna alasla waa maxay waa cadamu takhayuri asalku waa inaan wax isbedelin asalku waa inaan wax isbedelin fayarjicu kii maqluubka wuxuu u laaban lilistisxaab اlmustaqiim buu u laaban marka la fiiriye macnahaan asagun buu u laaban maxaa yeelay istisxaabkii mustaqiimka muxuu ahaa xaalad horoo jirtay intii la soo jiido tii labaad in kala mid laga dhigo isku mid laga dhigo kana waa maxay xaalad hadda jirta in dib uun loo celiyo soo istisxaab istisxaab ma aha midna uun midig buu u dhaqaaqay midna bidix buu u dhaqaaqay wax kaloo udhexeeya ma jiruu leh ayib miaaladay keena adugu fiqiga lasku hayo waxaa weye nin hadda cafiif ah oo cadli ah oon zine lagu ogeyn waxaa tarti zani baa tahay waad qadaftay zani baa taa tidhi doodii oo socotooda raba in lagu karbaasho yuuba wadaadkii zinaystay mar dambe wuuba zinaystay ma lagu xadulqatmi ma lagaa oofinaya istisxaab maqluuba haddaad isticmaasha lagaa oofin maayo goormaan qadfay bishii tobankeedii goormuu zinaystay bishii labaatankeedii labaatankii zinada dhacday baad u celinaysaa tii hore maalinkan qadfahayaba zaani ma baad leedahay istisxaaban lilxaali الثaani ila alxaalaة اlأuulى waa istisxaab maqluub ah marka marka xadki lagaa oofin maayo oo maxaad leedahay hadduusan horaanba wax qarqarsan jirin tan kama soo baxan bishii labaatankeeda soo baxday mudac ninkii xadaydhen somaaliya erbadaa u horreeyey soomaali sidaas yidhahda sayidina cumarna nin baa loo keenay tuug ah markaasuu yihi amiir almuminiin markuu yidhi halago gacanta halagoyo yaa amiir weligay ma maanta un intay xoogow qabatay baan isku dayay inaan jaanis ka faa'iidaysto dhabna waa la isoo yidhi halka mar ha la yaxfiyey wax maxdi mana xadi doon beenalaa tahay buuhi ilaahay subxaan qaadirka wuu ka xilmi badan yahay waana ka dulqaad badan yahay buui addoonkiisa maalinka u horraysee macsiya uu ku dhaco inuu faxshiro oo fadeexeeyo xisaabo horaa kuu horreeyood la baxsatay tanaa lagugu soo qabtay buui in badanoo horena way kugu dhuntay soomaalida waa warkeeda waxay dhaheen ninkii xaday ninkii mudac xaday midyaa u horreeyey mise maxaadh u horreeyey ma midyadaa wey sheekhana midi dhaha inta all waxaa tiradaa ninkii midi xaday mudax baa u horreeya dhaha haddaad rabtaan iswaafajisaan sajciga aad rabtaan iyo qaafiyada anugu laakiin waxaan maqli jiro uun ninkii er, muxuu ahaa mudax xaday maxaar baa u horreeyey mise irbadaa u horreeyey irbadaha yar haddee mudax iyo maxaarad waa isla egyihiini weyni daabka iska daaya bir ahaan mudax iyo maxaarka kee weyn <laughs> marka waaa ka socona dhib male fahantin baan umalay marka isticaabka maqluubka kaaban baa looga jeeda iskaga tago ayb wa minhu waxaa ka mid a ah adilada laisku haya laisku khilaafsan yahay alistixaan istixsaan cafwan alistixsaan baa ka mid ah istaxsana shay-a marka waa inaad shayga u bogto adugu u aragto inuu xasan yahay inuu wanaagsan yahay whuwa cinda qaa'ili istixsaan haddii la tacriifiyo dadka qaba waana abu xaniifi iyo asxaabu maalik abu xaniifa iyo maalik asxaabtiisi weyneyd ashhab iyo mxuu ah wadaadkii cabdiraxmaan bin raggaasaa qaba radia allahu tacaala canhu waa maxay waa cibaaratun can daliil halkaas waxbaa ka go-an iska ogaada wahuwa cinda qaa'ilihi ruuxa qaba istixsaanka wuxuu ku tacriifinayaa inuu yahay cibaaraة can daliil yanqadixu fii nafsi اlmujtahidi liqisari tacbiirihi canhu waa daliil baa naftaada qalab kusoo odhanaya naftaada waxaa kusoo dhacahaya daliil daliilkiina ma cabiri kartid oo haddii warbalcadee waxaad dareensan tahay dhinaad saaxiibanaya maalin ah, masale isku qaban markaasaan muranay markaasa hebel waa ka dood hawsha wuxuu waxbaan dareemayaa mana caddayn karo waxbaan dareemayaa he mana caddayn kara buuri yani waxay dhaheen qolyaha istixsaanka qaba xanafiyada iyo bacd almaalikiya waa cibaaraة can daliilin yanqadixu fii nafsi اlmujtahid waa daliil ku dhibcaya qalbiga mujtahidka qalow ku soconaya sida khaaطiradii ayb oo muxuusan u caddayn karin inqidaaxa maxaa keenay shareecadu waxay tii tilka amaaniyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin burhaan daliil la cadayn karoo la cabiri karoo la jexjeexi karaa sharcigu daliil u yaqaanaa wixii intaan kahayn ammaani weeye waxaan qalow kugu soo odhanaya naftaada ku wareegayaan dibna aada soo marin karin waaba aafee daliilmana dhaafiya yidhahdeen jumhuurtu weeye liqisari tacbiirihi canhu ay tacbiiru lmujtahid ayaa wuxuuse ka gaabinaya uusan xamili karin inuu caddeeyo waxa naftiisa ku wareegaysa uu dareemayo kaasay marka ku sheegeen istixsaanka cinda aljumhuur daliil ma aha cinda alxanafiya iyo muslimiinta dhanna isu keen inaad xugum sharci aad dejiso xugum inaad dejiso takliifi aad dejiso biduuni daliil agtooda waa kufri kulligood xataa asxaab الra'y abu xaniifiya asxaabtiisi iyo xertiisi way takfiirinayaan laakiin waxay leeyiin nimay annagu waxaan ka hadlayno waa shay aan dareemayna inuu daliil yahay waana hubnaa inuu daliil yahay laakiin tacbiirkii ayaa afka annagu mxuu ahayey uu ku hagaagi laya ama aanu kari lanahay wاlxaqu qad yactarihi suuءu الtacbiiri xaqu waxaa dhici karta inuu ku yimaado suuءu tacbiir ayb taquulu hada mujaaju الnaxli tamdaxuhu wain shita mxuu ahaa taqulu hada qayu الzanaabiri madxan wadaman wma jaawasta wasfahuma wاlxaqu qad yactarihi suu tacbiiri bay yidhaahdeen malabka haddaad doonto waxaad dhihi bay dhaheen waa matagii dhuugga dhuug iyo baalac ila shinida dhuuggu waa isu egyihin somayda arag shinnida malabka samaysa iyo dhuuggu waa isu egyihiin bal shinnidu waa qayb dhuugga ka mid a taquulu hada mujaaju naxli tamdaxuu bay yidhahdeen haddaad ammaanayso waxaad dhihi waa tufmadii iyo tuftii shinnida malabka marka waa ammaanan yahay waad ammaanaysaa wain tasha maxaad odhanaysaa hada qayu الzanaabiri الzanaabir waa jamcu zumbuur waana dhuugga markaad caayaysana waaad dhihi waa matagii dhuugga matag wey waaad cunaysa malabka aad ku hayso madxan wadamman wamaa jaawasta wasfahuma ammaan iyo dhaleecaynba maadan dhaafin malab wuxuu ahaa ama dhuug baa matagay ama candhuufbaa inoo ama shinibaa inoo tufta wuxuu ihi walxaqu qad yactariihi suu tacbiiri marka suu tacbiir ma oo laisku hayaaye waxay dhaheen wuxuu waa dilin naga dhegaysta markaa qolyhiis <laughs> xanafiye warkaasay la yimaadeen ayb sababkuna waxaa weeye man istaxsana faqad sharac iyagu waxay yidhahdeen waa takhsiisu qiyaas qiyaas daahirkiisu u muuqdo ayaa waxaan oga leexanaynaa mxuu ahaaye ilaa meel kalean u leexanaynaa liqaraa'in qawiya sharciya haddii taa waxaa le waa daliil sharci ah qiyaasku waa laga leexan daahirkaa laga leexan lidalaa'il liqaraa'in laakiin waxaad leedihiin waan dareemaynaa ma cabiri karo war ha lagoynina ummaddana baail ha ku aafaynin almstisaanku sida sawaabka ah istixsaan laisku waafaqsan yahay tacriifkiisu oo mukhtalafa ma jiro istixsaan laisku waafaqsan yahay tacriifkiisu hada huwa alistixsaan tacriif haddii laisku waafaqo khilaafa ma yimaadeenba khilaafa ma yimaadeen ayib ama hadduu yahay istixsaanku altashriic bira'yi اlmujarad uu noqdo fahuwa kufr biاlijmac cinda alxanafiyati wahayrihim waxaa hadda u gudbay masaladii alimaam shaafici umka iyo ikhtilaaf asxaabi اlxadiid iyo risaalada iyo waxaa ku yimid meelo uu leeyahy astaxsinu kada lafd اlistixsaan uu isticmaalay fii cibaarati shaafici radi allahu tacala canhu atalafudu bihi weedha shaafici waxaa ku jira ku hadal uu ku hadlay lafd اlistixsaan laakin laa cala almacna almadkuur laakiin shaafic markuu sidaa le ooma jeedo macnihi ay soo sheegeen xanafi ee ahaa cibaaratun can daliilin yanqadixu fii nafsi almujtahid ooma jeedo ee wuxuu u tanaa igala wanaagsan ta kale liqaraa'i bal wuxuu ku dhisan waaya cala almacni almashhuur ashaa'ic cala almacna ashaa'ic almashhuur wahuwa kownu shayi xasanan waa kownu xasanan shaafic wuxuu u istixsaanka luqawiga ahaa nazla axsan alxadiidi ma ra'aahu almuslimuuna xasanan fahuwa cind allahi xasan yani waxaa loo jeedaa wax muslimiintu ku ijmaacaan ama isku raacaan marka xusnigu luqawa buu shaafici u jeedaa uma jeedo istixsaanka iyo xusnigii istilaaxiga ahaa ay xanifiya tacriifin waayaan tacriif la fahmi karo waana ku rafaadaan adugu waxay u jeedaan takhsiis baan u jeednaa bay dhehen markay gebagabeeyeen takhsiis cilla in la khasiso cumuumkeedii lidaalil loo khasiso haddii kaa istixsaan male waa daliil sharci ah maxaad haysaan oo kale adilada laisku maandhaafay waxaa ka mid oo ah, waa minhu sharcu man qablana iskaga tagno ayb sharcu man qablana baa ka mida sharcu man qablana wuxuu leeyahay mid mujmaca iyo mid khilaafi ah kii khilaafigu ka hadlaaya ummadii ambiyada inaga horreysay sharaa'icdoodii sharci ku jiray sharcigeennuna u ogolaaday lagama hadlaayo waa uun saddex masalo saddex suuraa meesha taala sharcu man qablana sharcigeennu inuu qarriro fa huwa sharcun lana walahum inuu sharcigeennu diido oo anfiyo wixii baabi'iyo sharci sharcikaa nooma ahaa bilijmaac labadaa suura lagama hadlaayo waxaa laga hadlayaa suura ah qur-aankeennii iyo sunnadeenna waxay caddeeyeen reer banu israa'iil iyo ahlu kitaabkii iyo ummadihiina igu horreeyey inay sidaa ku dhaqmi jireen sharcigoonnu ma qarin oo sharci noogama dhigin mana radinin suurada ayada ah ee sugnaansho ahaana sharcigeenna sugaya inuu sharcu man qablana aya kama qadanayno kutub اlyahuudi wالnasaara wa bani israiil iska ilaaliya mid waxa laga hadlay waa maxay waa shay shaariceennu iyo diinteennu ay ku sugnaatay inuu yahay min sharaa'ici man qablana ay ku sugnaatay laakiin sharcigeennu mana sugin ka taqriir iyo tashriic lana ooma sugin sidii alqisaas oo ma ahayn sharcu man qablana qur-aankuna waa suga haday kutiba calaykum اlqisaasu fi اlqatla waa sharcu man qabla katabna calayhim fi ana nafsa la soo yidhi suurat lbaqarana waxaa lagu yidhi idinkuna waa laydinku waajib yeelay waa sharcu man qablana oo sharcigeenna uu qariray midna waa sharcu man qablana sharcigeenna uu dumiyey sida ka sujuudi ligayr اllah axaadiid baa ku timid in dadkii naga horreeyey loo sujuudi jiro qur-aankuna fi suurati yuusuf ku tilmaamo waad garanaysaan laakiin sharcigeennu waa dumiyey waa diiday labadaas suura maxalulisac ma aha midna sharciga nooma noqon karto ijmaacan midna sharcun lanaa way ijmaacan suurada la isku hayo waa suuro diinteennu ay sugtay inay ummadihi naga horrey ku dhaqmi jireen xaggana aysan anfiyin ka sharcin ayna sugin ka sharcin suuradaasaa la isku hayaa taasaa loo jeeda wa min waxaa ka mida sharcu man qablana idaa lam yuqarar haddaan la sugin fii sharcina falaysa daliila fii sharcina wain qurira kaana daliila waa iska cadaad ayb marka suuradii la diidanaa ayuu marka wadaadku ka hadlay wa minhu waxaa ka mid a qolyaha odhanaya daliil buu inoo yahay inuu sharcu man qablana cinda cadami الtaqriir wالnafyi uu sharci inoo yahay waa ray اljumhuur waxay leeyihin shaygan hadduusan sharci inoo ahayn sharcigu waa anfin lahaa waliba waxay ku xoojiyeen qaacidaة اlkitaab qur-aanku dhaqankiisa waxaa weeye haddii aqwaamtii naga horeysay xikaaye wax laga soo guursho xikaayana ay baatilo tahay qur-aanku wuu radiyaa isla markaasuu radiyaa ama meel kale ku radiyaa saa darteed bay qaacido ka dhigeen qur'aaniya kullu maa xukiya fii kitaab illah falam yuradda calayhi laa binasin walaa bitalmiixin fahuwa xaqun bay yidhaahdeen kitaabka ilahi wixii lagu soo guuriyo oo kitaabku uusan radinin si cad ama sarbeeb meesha ayada ama meelo kale waa xaq bay yidhaahdeen marka qolyahan odhanaya waa sharcun lana waxay leeyihiin hadduu shaygu uusan xaq sharci noo ahayn lagama aamuseen waa la kala tuuri lahaa si cad ama si dadban waxaana loo keenay inaan ku cibro qaadano ama aan ku dhaqanno shaygu waa sharcu man qablana shaaricinina ma radiin mana sugin kitaabkii mu dhex yaalla socon maysa yidhahdeen inamay baasha sharci inooga dhiga marka jumhuurta yolkaasay mareen laakiin annaga shaaficiyada iyo wadaaddo badanba waa diidanna badanka ayagu weeye hadda wa minhu waxaa ka mid a masaa'ilka la ysku hayo madhab الsaxaabi madhab الsaxaabi ay alcaalim lalcaami saxaabiga caalimka ah ayaa loo jeedaa masalada madhab saxaabi waa masalo dhib badan shan iyo toban qowl baa ku jirta usuuliyiintu waa isku maandhaafeen shadara ku dhace nin walba meelbu ku dhuftay shan iyo toban qowl madhab saxaabi suuro aan maxalunisaac ahayn aan ka saara meesha laba suuro oo maxalunisaac ahayn hadduu saxaabi qowl iyo fatwo ay ka sugnaato fatwadaasna ay ku saabsan tahay fii takliif qowl الsaxaabi fii takliifin wa sharcin ku saabsan ijtihaad iyo qiyaas iyo ra'yi aan lagu keeni karin asagu waa xuju cinda اljumhuur kaa waynu ka saaraynaa oo waxaa lagu daraa min alaxaadiiث اlmarfuucati xukman laa riwaayatan saxaabi baa fatwo ka sugan tahay bisanad waana fatwo waxay ku saabsan tahay fii xukmin takliifiyin harci bay ku saabsanta lagu dhaqmaayo ijtihaadna wax lagu garan kara ma aha ijtihaadna wax lagu garan karo ma ah markaasi inuu yahay tawqiifi oo xadiid marfuuca ah xukman uu yahay baa loo badan yahay marka maxalu khilaafka in laga saaro ayaa raajic ah khilaafka wuxuu ku jira xadid marfuuc ma laga dhigin mooyeene inuu xujo yahay midkaa muran kuma jiro idaa mid lagu maa laa yucrafu biijtihaadin wa ra'yin mar hadduu yahay waa xujo khilaaf muctabarana kuma og hawsha ayadaa ee in laga dhigo xadii marfuuc xukman iyo maya unbaa laisku haya suurada labaad an khilaaf ku jireen waxaa weeye hadduu saxaabigu arin fatwoodo fii sharcin ku saabsan warkiisuna uu intishaaro ummadda ku baaho saxaabi kalena uusan ku khilaafin asna waa ijmac sukuuti ah uu ka baxay meesha ayada saxaabigaa masale ka fatwooday warkiisi waa faafay ummaddii buu gaadhay eh. waktina waa qaatay lagaga jawaabi kara ama lagu rodin kara haddaad diidan tihiin idan waxaan leenahay fahuwa ijmaacu sukuutiyu ninkii qaba ijmaaca sukuutiga waa xujo wuu xujaysan ninkii ka dagaalami jirayna waa ka dagaalamaya laakiin midka asagu kuma jiraan u jeednaa madhab saxaabi looma jeedo ma ijmaac baa mise ma aha laga niqaasho laakiin madhab saxaabi hadda waxaa loo jeedaa waa fatwa saxaabin mujtahid oo caalim ah fii takliifin wa sharcin lam yantashir aan faafinon baahin xagganna ah wax qiyaas iyo ijtihaad lagu ogaan karo kaasaa la isku hayaa keliya maxalnisaacu midkaas wey laysa bixujatin xujamaa cala lmujtahidiina muطlaqan mujtahidiinta muطlaqan kuma aha xujo muطlaqan muxuu u jeedaa dadka caamada ah iyo dad inta kale haddii taqliid baa u furan wey ninkaan mujtahid ahayn saxaabiga inuu taqliidaha u furan ama ninka taabici ah ama saxaabi kaleo mujtahida haddee nin kale miyuu taqliidinayaa abada ujamaa cala mujtahidiina muطlaqan ayagoon mujtahinta aan la kala qaadaynin mujtahinta la kala qaadayna waa maxay mujtahidkii asaga la casrigaha saxaabigaha taabicigii mujtahidka ilaa yowmina hada mujtahidiin haddii la helo xujo kuma aha wey waa axad min alumma qowlkiisii uu ijtihaad ku keenay wey marka ninka caamay unbaa markaa taqliidinaya wshaaficiyu radi allahu tacaala canhu shaafici marka qowl saxaabi aqwaal badan buu leeyahy fii qowlihi اlqadiim wuu xujaysan jiray aqwaashaas jadiidada waxaa u badan inuusan xujo u arkaynin inkastoo meelaha qaarkoodna uu tilmaama inay xujo tahay wshaaficiyu radi allahu tacaala canhu wain kaana qad waafaqa wuxuu rabaa haddii aad tidhaahdeen shaaficiyoy saxaabi qowlkiisku xujo sharci a maaha daliil sharcina ma aha hadallaha ku yimid imaamkiina hadalkiisa ku yimid kutubta dhexooda uu leeyahay waxaan taqliidiyey cumaan waxaan taqliidiyey cataa waxaan taqliidiyey zayd bnu haabit ka jawaaba tiibuu rabaa inuu ka jawaabo wuxuu yidhi wshaafici radi allahu tacaala canhu wain kaana haba aada qad waafaqa mid waafaqay qowla zaydin fi lfaraa'id zayd ibnu haabit masaa'ilka dhaxalka wuxuu ka qabo ayuu shaaficina ka qabaa wa qaala wuxuuna shaafici yidhi qabilnaa canhu zayd waxaan ka aqbalnoon ka qaadanay akar alfaraa'id falaysa qaadashadaasi maysan ahanin in muwaafaqada likowni qowlihi qowli zaydin uu yahay daliilan zayd hadalkiisa inuu daliilya umuusan qaadanin walaa likownihi kowni shaaficiyi alladahu allada zayd zaydu taqyidan uma qaadanin bal litawaafuqi ma fi lijtihaad qoobkay isla heleen wey zayd meeshuu adinka dhigay buu shaaficina bijtihaadin adinka ku dhiga wey warubamaa waqaca alxaafiru cala alxaafir baa la yaabaa inaad erayga qaab u dhigto sidaa u dhigtay qudhigii nin u dhigo marka waxaa la yhah wadcu xaafirin calaa xaafir min duuni taqliid halkaasay marka la mareen shaaficiyu ixtimaalkaas marka waa ixtimaalka u badan ay ku jawaabaan ixtimaalka labaad aw lilxadiidi الصaxiix ama zayd qowlkiisu waa xujo fii baabi اlfaraa'id ma aha kulligeedoo dhan fii baabi اlfaraa'id lilxadiidi الصaxiixi afradukum zaydun waxaa dhaxalka idinku yaqaanay zayd ibnu haabit fahuwa qowlka zayd fi اlfaraa'id xujaة bالsharci la linafsihi xadiidka saxiixa xadiidka saxiix ma sida raajixa ah xadiid eh, daciifa mucallalun bilirsaal mucallalun bilirsaali wakhtilaaf walikhtilaaf laakiin haddii la yidhahdo sheekh albaniya jamaca saxiix yeele waa saxiix adugu sidaas labada ixtimaal qowlka zayd oo ma aha xujo ka madhabi saxaabiy ee uu xujo u yahay weeye shaaricaa tilmaamay halkaasaanu marka ku baxsanayn almuhim laakiin culummadoo dhan ninka xujaysa saxaabada aqwaashooda iyo ninkaan xujaysaninba indayl ka dhiganinba waxay isku waafaqsan yihiin inay yihiin mujtahidiinta u mudan in lagu raaco masaa'ilka haddii axad la taqliidin ama qowlkiisa la qaadan waa dadka u mudan ayagaa inaga horeeyey waxyiga degidiisa la joogay inaga fahma badnaa alla idinka dhowaa luqada carbeed idinka yaqaanay ishaaraadka iyo qaraa-inta xaalkana la socday washaahidu yaraa maa laa yara اlghaa'ib shaaficina qadiyada asagoo hataa diidan fi sida badan diidan inuu xujo yahay haddana wuxuu yidhahdaa aqwaashooda inooga fiican aqwaasha kale maronna taa ma laha wa minhu dalaa'ilka laysku haya waxaa ka mida labadii suure ee madhab saxaabi ka baxana waan soo sheegay hadduu mar aqbalin ijtihaad uusan aqbalin asagu meesha kuma jiro haddii intuu intishaaro ummaddii wax khilaafana la waayo ijmac sukuuti weeye maahun baa laysku haya suurada cabdullahi bn mascuud aar laga wariyo yaa anugu ma arag waxa yidhaahda waa aar xadiid marfuuca weeye laakiin waxaan u malayn qaabku waad u hadlay inuusan ijtihaad aqbalaynin cabdullahi mascuud baa waxaa la weydiiyey ma huwa suxtu akaanun lisuxti baa qur-aanka ku timide suxtigu waa maxay markaasuu wuxuu yidhi waxaa weeye in aad nin muslim ah uu ku yidhahda kaalay ninkan boqorka ama madaxweynaha ah xaajaa igaga xidhan iiga ergee dhib baa iga hayste kaalay igala hadal adaa weji ku leh kadibna aad hawshi kala hadasho ood oga ergeyso ergadii la aqbalo dantii loo guda ninkii miskiinkaha kadibna abaalgud ahaan oo hadiyo kugu keeno haddaad hadiyadaa qaadata buui faqad akalta suxta waxay dhaheen ardadiisii taabiciintii waaweynaa masruuq alajdac iyo calqama ibnu qays iyo raggii mxuu asmamid nakaci waxay dhaheen ya aba cabdiraxmaan annagu waxaan madani suxtigu inuu yahay qaadi iyo xaakim meel fadhiyo xoogow laaloosh qaata kadibna masalada kala tuura wuxuu idhi daaka alkufru midka asagu waa gaalnimo buuhi kan waa xaaraan kanna waa gaalnimo alrishwatu fi lxukmi wuxuu idhi waa kufrun markaasuu wuxuu akhriyey qowlahu tacaala waman lam yuxkum anzala allahu faulaaئika hum اlkaafiruun riwaayo kale wuxuu idhi aljawru fi اlxukmi kufrun mar kale wuxuu idhi alrishwaةu fii ma baynakum suxtun wa fi اlxukmi kufrun laaluushka idinka dhexdiinna ah wuxuu idhi waa xaaraan iyo kabiira min alkabaa'ir hadduu xugum iyo qado galana waa gaalnimo tafriiqa noocana macaqli baa lagu keeni karaa tafriiqan noocana rishwaad rishwadii buu kala qaadaya saxaabadu hadday idinka dhexdiinna iyo hawlihiinna caadiga ay tahayna waa kabiira min alkabaa'ir hadday tahay fi lxukmi waalqadaana kufrun ardaygiisii masruuq alajdac ayaa waagi dambe ziyaad ibnu abi ibnu ziyaad cafwan cubaydillah ibnu ziyaad xilligiisii ayaa nin u yimid markaasu wuxuu yidhi masruuqa waxaan rabaa ibnu ziyaad dhib baa iga haysta wuu idulmay kaale iga ergee wuu ergeynin imaam caalimna waa ahaa min fuqaai taabiciin alkibaar wuu u tegey markaasuu oga ergeeyey dhibkii buu ka soo daayey ergidii baa laga aqbalay wadaadkii loo ergeeyey maalmo kadib addoon jaariyad buu keenay hadiya masruuq buu u keenay masruuq shalay bay ka noqotay wuxuu yidhi dantii laguu guday waa khayr inta dhimanoo dambe kaaga ergeyn maayo buui neefka islaantana kaa qaadi maayo buui ma anaad rabtaama xilligan xaaliga inaad naari cunsiiso waxaan ka maqlay buu i alimaam cabdulahi bn mascuud inuu yidhi ninkii hadiye ku qaata fi shafaaca tanoo kale inay unu suxut cunay hadduu qaata hadiyadda iyo rishwada fi lxukmina balaqat bihi اlkufra marka hawshaa ii keenin buu nikalawadi uuna ka dhaartay inuusan ka qadanaynin mar dambana usan u raacaynin danta inta u dhiman xataa usan uga ergeynin iladaraad igu bilowday buui marka tafriiqa asaga ah ma arag wadaad caddaynaya mas'aladu inay eh, ay tahay mima laa yuqaalu bira'yi walijtihaad aarka cabdillahi bn mascuud wuxuu ku yimid koo iyo toban ariiq sideed ka mida waa saxiix sideed ka mida waa saxiix ardadiisii saxiixa wey ardadiisii masruuq calqamat bnu qays wadaadkii aswad zayd annakhaci way ku dhaqmeenoo waa qaateen weliba ayadna way fatwoodeen aarka asagaa waa la qariyaa maxaa la bumbuniyaa oo meelaha lagu qoraa oo la sii daaya oo na rogay kii ibnu cabaas iska ogaada hadda aarka ibnu cabaas wuxuu ku yimaadaa ariiq mudraj ah iyo ariiq daciifo hishaam ibn xujayl maki uu ku jiro daciif ah dariiq laba saddexaadna maba laha waa la sheegaa laakiin waa munqaicaad iyo waxaa weeyaan waahiyaad weeye kanaa marka meel walba lagu qoraa oo lagu dagaalamaa oo laga dhigay miisaan salafiya kana waxaa xas baa lala dhigaa iska ogaada wadaaduhu in badanoo ka mida ama u qasdeen amaysan u qasdine nin walba wuxuu doonahayuu cadaystaa wixii kalena waa qariya fatwadii iyo maquuladii mucalimiina ogaada wadaaduhu wuhi ra'yigooda markay ka hadlahayaan wuxuu idhi ma aha qudaad eh wuxuu idhi waa muxaamuun abukaatayaal weeye waa looyaro difaacanaya looyar muxuu sameeyaa kisbad u dhiibi asagoo og inaad khaa'in tahay ood mujrim tahay ood gacan ku dhiigla tahay ood adduunkaba rogtay wuxuu ku difaacahayaa ilaa aakhiri nuqta ku daba taagnanaya kaga bixi looyar waxaa lagu yaqaanaa inuu difaaco saaxiibkii difaacdo iyo maxbuuskiisa baail iyo khayrba uu ku difaacdo markuu wadaaddu wuxuu hi waa muxaamuuna can madaahibihim laa qudaad qaali maxaa lagu yaqaanaa mudaciga iyo mudacaalihaaso howl u taa lagu dhegaysan xujajkunbuu fiirin kii gartaleba u xukumi kan hadduu doona ha waasho ama yuusan isaga u taalla alqaadi yaxkum bilcadli qaraa'inta xujajka ayuu dhegaysan bayanaadka ninkay raacdu raacinaya aahiran hada huw alqaadi shan اlqaadi ama shan اlmuxaami maxaa lagu yaqaanaa laba gooraba xaqa in aan helo weeyo lay xukumo anugu ayib marka aad iskaga ka taxadara wa minhu waxaa ka mid a adilada khilaafiga ah alilhaam ilhaamna qolyaa sheegay inuu daliil yahay ilhaama macad ahay wahuwa iqaacu shayin shay in lagu rido lagu tuuro weeye biqalbi اlcaalimi ruuxa caalimkae mujtahidkae caabidka qalbigiisa taطmainu ilayhi nafsuhu oy naftiisu ku luga degayso ay ku xasilayso yakhus اllahu bihi man shaaa ciduu rabbi doonano ilaahay ku khaas yeela hawsha ilhaamka ah luqana ilhaamku waa maa yulqaa fi اrawci maa yulqaa fi اrawc wixii naftaada lagu tuuray ee qalbigaada ni waxba ay qalow yidhi dadkii hore salafka ah ee saxaaba iyo taabiciin iyo ahlu khayrka cubaadda waa ku badnayd sayidina abubakar waad garanaysaan markuu dhimanayo wuxuu yidhi gabadhaas khaarij ibnu zayd uu dhalayan qabo ee xaamilada ah caaisha waxaan u malaynba inay gabadhali doontee wixii aan ka tago wada dhaxla adiga iyada iyo hebel iyo hebel sidii bay noqotay gabadh bay dhashay marka waxaa weeye ilhaamku waa nuur ilaahay qalbiga kugu turay wax badan kuu caddaynaya laakiin ma ah xujo lala soo shirtago oo ummadda <laughs> lagu xukoomo ma ah walaysa xujatan xujo kuma aha calaa hayr اlmulhami kii lagu ilhaamiye qalbigiisa wax lagu turay cidaan ka ahayn adig kuma dhaafo adiga allah kugu anfaco ama allah kugu khayr aday kuu taalla ummad kale waxbaa kuma tari kartid ayib waxayna ku xidhan tahay ruuxa aqoontiisa iyo alla ka cabsigiisaa la yidhi iyo kolba baahida firaasada waxa loo yaqaano iyo ilhaamka waa la isku dhoweeyaa idan waa shay khayr ah inshaaraan arkay iyo ma maqli jirteen iyo manaamaadka hawlihii qolyihii dadka rigaysan jiray ilaamkaasay ku ciyaareen bay ishaariya mana u bixiyeen ishaaraa qabatay kiibay ku ciyaareen oo kharibeen ayib wax marka qaba waa la xujaysan oo imaam muctabara ma jiro qolyo jabriye ah iyo jahmiya loo tiiriya iyo qolyo hulaad oo itixaadiye ah qolyihii suufiyada ahee weliba ku xadgudba hawsha ayada ah ayib hmm. dib baad u noqotay miya wuu kala saaray aye mhm. xaquqalin baa kaa la yidhah so waa fiican yahay kaa xaqalin baa la yidhahdaa marka waa la qaadan karaa iyo lama qaadan karaa la isku hayaa fuqahadu ujratulqaadi baa loo yaqaanaa qaadiga wax kala xukumaya haddii dowladda islaamka aysan mushaar siinaynin meeshaa muxuu u fadhinhayaa dan la biil baa laga rabaa islaamba meeshuu caruur baa dambiil wadatee fi baa layska rabaayo nin walba inuu dhaqaaqa laga rabaayo wadaadku meeshu kuu fadhiyo waxna kala xukumahayo hay-ad iyo ganacsato fiicanoo ka warqabana aysan jirin maidinku meesha idin fadhinaya indhaha ku caddaynhayaan marka laydin kala turo xoogu xaqan in laydinka qaado way bannaan tahay laakiin tabarta dadka wax loo xukumay inay ku qiyaasnaataa fiican waxaase ka sii fiican in la iska daayo oy salafku u badan yihiin salafku u badan yihiin ujrat waa diidi jireen dhibba ma laha laakiin taa waxay gashaa marka ujratuqaadi bay gashaa ee ma gasho masalatu rishwa fi lxukmi ma gasho ma gasho fi shafaaca ma gasho tadniib adilo badan baynu soo maray oo adilo way badan tahay alahdu biaqali maa qiil waxaynu ku soo marray fii baab alijmac unya min adilati اlmukhtalaf waxaynu soo marray almasaalix almursala oon ku soo marray qiyaaskaada u dambeeyey marka adilo badan buu sheekhu iskaga gaabsaday oo ijmaaca alcashar almubashiruun oo israacay khulafaa raashiduun oo israacay abubakar iyo cumar oo israacay qowlu ahli اlmadiina masaa'il badan oo taqaanaan oo khilaafiyada iska jira marka intaan kaga tagno tadniib buuri sheekhu fi sohid daalat اlikhtiraan baa ka mid a oon ku soo maray muxuu ahaa fi mafhuumka aan kusoo mafaahimta kusoo maray oon nidha hadday tahay fii baabi اljumal ataama alikhtiraan fii baabi اljumal ataamana waa daciifo ixtijaajkeeda hadduu ikhtiraan fi lmufradaad yahayna waa xujo sida raajixa oo inaga soo maray sadu daraaci baa ka mida ah, adilada laisku hayo alistilaal bitalaasum baa ka mida ah, way badan yihiin ilaa labaatan iyo dhowr baa la gaadhsiiya tadniib tadniibkani marka waa fisohid yar oo kaga baxay adilada mukhtalafka ahayd marka qawaacid fiqi ah oo la yidhi waa usuul fiqi buu rabaa inuu ka hadlo sheekhu qad qarara fuqahaau madhabina madhabka iyaga fuqahadiisa waxay dhidabada u aaseen ama ay ku tigtigsadeen qawaacida min alfiqhi qawaacid fiqiga ka tirsan qaacidaduna waa ini kusoo maray manduumat qawaacid afiqiya naasir sicdi tiisi inuu yahay alamru اlkuliyu اlmunطabiqu calى juز'iyaat almru اlmunطabiqu waa arin ku daboolayso wada camimaysa waxyaaba juز'iyaad ah marka in furuuc fiqiya iyo masaa'il lagu urursada loogu talagalay inaa iyadu daliil binafsiha aad tahay muran baa ku jira kama qara اqaadi xusein siduu qaadi xusein marka asalkeedina waxay ahayd wadaad faqiih xanafi ahaa ayaa intuu ijtihaaday oo fikiray oo fadhiistay oo kacay oo indhahaas daba dhigay wuxuu soo saaray toddobaatan qaacido oo uu ku dul wareegay fiqiga xanafiyadoo dhan markaasuu dhihi jiray cidna u sheegi maayo uu ku bakhayli jiray wuxuu dhihi jiray haddaan idin baro maxaan ku shaacabahayaa mogta waxaad xerta dheerta waa inay jirto xoogow lagugu yar xurmeey haddaad wixii dhan bannaanka keento adig xerti baa isla ekaanaya marku markay xertu kala dareeraan iyo intuu masaajid keligii galo oo isku soo xidho iyo qawaaciddaa muraajacayn jiray xanifiyadu markay nagu xumayna marka waxay dhaheen qaadi xuseen ama e, e, faqii min fuqaa'i shaaficiya yaa habeen u kuurgalay wadaadka u dhuntay oo xaska u galay markaasuu dhegaystay isagoo qawaaciddii dareerinhaya muraajacaysanhaya kadibna asna faqiihii shaafici intuu xaggoo kala fadhiistay iyo wuxuu raadiyey awaacid fiiga shaafici uu ku dul wareego halkaasaad bahasha keentee bayna yidhahdaan xanafiyu oo annaga naga soo xadeen si kastaba noqotee awaacid laba boqol iyo dhowr ah ayuu madhab shaafici ku dul wareegaa qawaacidda fiqiga laba boqol iyo dhowr taqriiban qaaciduu noqdaa kadibna qawaaciddaas laba boqol iyo dhowrkee fiqi shaafici ku dul wareego waxaa loo soo celiyey ilaa shan qaacido shantii qaacida u taqaaneen qawaacid alkhams ayuu sheekhu raba inuu sheeg sheego kama qara qad xuseyn min dalika arbacatan afar qaaciduu ku ururiyey fiqiyaadko dhanba ta koowaad waa alyaqiinu laa yuzaalu bishaki oo taqaaneen midda labaadna waa adararu yuzaal adararu yuzaal saddexaadna waa almashaqatu tajlibu altaysiir ta afraadna waa alcaadatu muxakama ma lam tukhaalif sharca afartaa qaacidu qaadi xuseen wuxuu ku dul wareegahayaa fiqiga shaafici o dhan baa ku dul keligidna waa fiqiyaadka ummadda o dhan baa ku dul wareegaya wazaada bacduhum barkoodba waxay kordhiyeen khaamisatan qaacida hanaad alumuuru bimaqaasidiha w qaacida shanaad ee la kordhiyey waa alumuuru bimaqaasidiha wazaada hayruhuma hayrkaas iyo qaali xuseyn cidaan waxay kordhiyeen kaiiran qawaacid fara badan bay kordhiyeen waxayna gaadhaa haddee laba boqol iyo dhowr bay gaadhaa wa qiila waxaa la yidhi kulluhaa qawaacidda badan dhammaanteed ilayha shantan lasoo sheegay u laaban ama afartan lasoo sheegay u laaban wamaca daalik hase yeeshee wmaca dalika taa la jirankeeda fafii usuul fiqi shawaahidu baa ku jira litilka alhamsi falaysat khaarijatan can fani usuul fiq ayadoo sidaa jirto oo qawaacid waaweyn oo fiqi a jirto iyo kuwa ururiyaba qawaaciddan hadda shanta ah dhammaanteed waxay u laabanaysaa usuul fiqi bay u laabanaysaa maxaa yeelay adilo iyo shawaahid usuul fiqiyaa jirta oo markhaati kacaysa falaysad ma aha nin buuri sheekhu khaarijatan mid ka baxsan qawaaciddaasi ururisa furuucda fiqiga waaweyn can fani usuul fiq minha waxaa ka mid a ah, alyaqiinu laa yurfacu bishaki shakigan huna waa shaki luqawiga ahaa kii istilaaxiga ma aha ila waxaad soo marteen haddii shaygu laba shay ixtimaal dhanna u badan yahay dhanku u badan yahy waxaa la yidhahdaa dhanni dhanka laga xoog badan yahy waxaa la yidhahdaa wahan baad soo marteen wahan baa la yidhahdaa ayib haddii laakiin shayga aad ku shakido cala tasaawi shaygan wuxuu ixtimaal laba shay meelna kuma xoog badno waad baltamaysaa ma sidan ah ma sidan ah labada way dhici kartaa waa konton iyo konton markaas waxaynu soo maray inuu yahay shaki ayib kaa looma jeedo waxaa loo jeeda hunaa waa mulaqu taradud mutlaqu taradud alyaqiinu shaygii la hubay ee hubaalka ahaa laa yurfac laguma qaado bishaki mala awaal iyo waxay la tahay ayib ruux muslima neef gowracay dhag aadan wax gaalnimo iyo diinla aadan ku ogeyn markaas wuxuu ku yidhi wadaad soo ma dhici karto inuusan aqooninba sida wax loo gowraco soo ma dhici karto inuusan bismi illaahi dhihinba ogow waa baltan iyo shaki yaalle laakiin waxaad leedahay daahir waxaa weeye dadka muslimiinta waxaa asal u ah inay si wanaagsan wax u gowracaan dadkan aan la tuhmin war tuhmada aad la ordaysay baas idhaafi daahirka muslimiinta waxaan ku xambaarina salaax iyo wanaag waa neefku waa gowracan ya iga lecad leeda qaacidada marka xaggeedu celin waa qaacida fiqiya wuxuu yihi wahiya ma'khuudatun min alistisxaab isxakada aynu soo maray ee usuul fiqigahaa ee daliilkii mukhtalifkaa ah bay u laabanaysa maxaa yeele macnaheed waa maxay wixii la hubay sidii baa lagu wadi soo ma ah shaki lagu tuuri maayo ilaa naaqil dhaba la helo oo yaqiin kale ah wa minhaa waxaa ka mid a ah qawaaciddan waan dul maraaya maxaa yeele waxaynu kusoo sharxnay iyadoo faahfaahsan manduumadii alqawaacid alfiqiya ayadaha laga muraajicay wa minhaa waxaa ka mid a ah addararu yuzaal dhibka waa la zuulin dhib usuul fiqo dhan baa ku dhisan haddi dar اlmafaasid iyo jalb اlmasaalix soo ma ahayn ayb qaacidadan waxaa ka baxa furuuc fara badan tan adaru yuzaal waxaa ka mid ah adaru laa yuzaalu biاdarar aldaruuratu tubixu اlmaxduuraat kanay ka farcamaan ayb dhibaato in meesha laga saaro laa darara walaa diraar wama jacala calaykum fi اdiini min xaraj wاlmashaqatu baa ka mida ah tajlib الtaysiir dhibaatadu waxay keentaa in la fudeeyo xukumka wahumaa labadan qaacido ma'hudan waxaa laga soo qaatay min qowl usuuliyiin ay odhan jireen fi lcila cilada ima an takuuna jaaliba ciladu inay keento maslaxo aw daafica ama ay mafsadad ay meesha ka saarto aw raafica ama ay mafsada kor u qaado aw raafica daafica waynu soo maray ayb mawaanic markaad marayseen maanic daafice raafica iyo mid raafica iyo mid daafica baad ku soo marteen maslaxaduna jaaliban bay noqotaa iyadu ayb dafcigu iyo rafcigu wuxuu ku yimaadaa fi lmafaasid waxaa la rafcin ama la dafcin waa mafaasida jalbiguna wuxuu ku yimaadaa masaalixda ayb marka adarru yuzaal waa maxay waa daru lmafaasid almashaqatu tajlibu taysirna waa maxay waa jalb lmasaalix ayb ama haddaad doonto darigiiba geli aday kuu taallaa qaacidu waxay u laabatay wey ilaa usuul fiqi bay u laabatay intaana uu sheekhu ka hadlaya qawaacidda in loo celiyo usuul fiqiga meena ku soo marin manduumat alqawaacid alfiqiya waa faa'iido ayb wa minha waxaa ka mid ah qawaacidda fiqiga u laabanaysa usul fiqiga ama fiqig o dhan la hoosgeyn karo alcaadatu dhaqanka muslimiintu muxakamatun waa lagu xukuntami waa lagu kala bixi fii tafsiir nusuus fii tafsiir nusuus weligaa ku khaldamina caadadu ma aha daliil musharica daliil axkaam laga qaata ma aha daliil munshi lilaxkaam ma aha ee waa maxay waa daliil ixtimaalka tafsiirta nusuusta waxbaa lagu fasirtaa ayb oo maxaan oga jeednaa maala haddii lu war islaanta si fiican u dhaq si fiican u dhaqin maxaa loo yaqaanaa ma koodka jebiso ood haddi koor baqdhawdo oo burka la saaraato oo ereyga kugu soo celishaba aad farogorgortaa mise sida dhaqan wanaagsan la waa la yaqaanaa hadduu nin soomaalida la soo istaago hardee si fiican u dhaq sian u dhaqaa dhaqan fiican maxaa la yidhahdaa miyaad ku qoslaysaa mise waxaad u tilmaamaysaan waa la garanhayaa cadowgan marka waxaa weeye nabigood buu saxaaba ku yidhi raashiin bixiya way yaqaaneen mafhuumu raashiin mafhuumu طacaam ayib cadow marka waxa dhaqanka idiin ah ayaa axkaamtii iyo alfaadii lagu fasirahayaa ayib nin walba marka waa inaga soo maray ninka reer koonfur hebel waa fataal hadduu ku yidhaahdo muxuu oga jeedaa baan idhi nin xoolaha ku ciyaaroo mubadir ah wey reer waqooyi laakiin warka hadduu maqno daanku jebinaya nimk reer koonfureed hadduu reer waqooyi ku yidhahda fataal baa tahay kala dhinte toori baa taalla meesha ayada ah lanno fataalku fii hargeysa iyo fataalka fii muqdisho waa laba kala macruuf wey waa laba kala macne inaa fahanteen baan u mane kaa reer waqooyi lama sheegi kara soo waa ku khariban waa khatar ah marka inta aan ku dayno way kala duwan taha hawsha marka macnahan labada ninoo isdila adoo qaadaha ku yimid wuxuu ku uhi qaadoo ninka anoon waxba sheegin buu idilay maxaa jira maanta intaan maqaaxi gallay yuu wax yaroon macaan lahayn yuu wuxuu ka bixiyo toban kunoo shilin iska tuuray nin sawaaxiloo la ordahaya midi yaa wuxuu ihi imise laba kun laba kun buu lacag ku tuur markaas odhan baa tahay baashan boqol shilin baa la siiyaa waana idila iga qabo kii rooqi wuxuu waayo caayo waxaa ma dhehen wuxuu yidhi waxaa isu geysaa waxaan la garanayn qaadigu marku muxuu samay laftirkiisu waa inuu acraafta iyo dhaqamada yaqaano suu u ogaado lafdi walba macnihiisi wax looga jeedo ayib curfiga loo jeedo waa midkaa waxbaa lagu cadaystaaye axkaam laguma sugo wahiy qaacidana maahuudatan waxaa laga soo qaatay min qowlihim qowl usuuliyin fi lcila inaha takunu curfiyata mutarida inaga soo mara kalkhisati wاsharafi wاlnaqsi wاlkamaali baad ku soo marteen curfigaana waa inuu yahay mutarid waynu soo maray laa yakhtalif biikhtilaafi اlaxwaali wاlazmina baad soo marteen wa minha waxaa ka mid a qawaacida alumuuru bimaqaasidiha tuukhadu waxaa laga qaadanayaa min taxkiimi اlcada in laga qaadanaya laftirkeedu alumuuru bimaqaasidiha ninkii fataal yidhi muxuu oga jeeday lacagtaad ku ciyaarta ee reer seen ku ogaanay inuu oga jeeday dhaqan reer baa wuxuu yahay fataalka inay yidhaahdaan ruuxa lacagta sarsaydha ee ku ciyaara idan alumuuru bimaqaasidiha waxaa weeye caadadaa kuu caddaynaysa saa darteed qawaacid waxaa ka mid ah kullu man kaana lahu curfun yuxmalu lafduhu calaa curfihi kullu mutakalim waa soo marray nin walboo hadla oo curfi iyo dhaqan leh eraygaas inuu isticmaalo ereygaasoo mutlaqa hadduu asagoo ka soo baxo aynu ku xambaaraynaa curfigiisii dhaqankiisii muxuu ereygan u yaqaanay saasaa loo daynaya falidaalika saa darteed buu lam yacudaha alqaadi qaadi xusein alumuuru bimaqaasidiha muusan ka dhigin way qaacida mustaqile wuxuu hoosgeeyey alcaatu muxakamu hoosgeeyey intaa aan ku dayna wallahu aclam